قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبي ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد أحبائي في الله آه ودراسينتي كتاب كاني لما قعضحي البيغونية درسي ugu horeeyey waxaanu soo qaadanay beytka koobaad ila afraad abda-u bilxamdi musaliya calى muxamadi khayri nabiyi ursila ilaa aan ka keenno yarwiihi cadlu daabiط can mihlihi muctamadu fi dabطihi wa naqlih waxaan jeclaan lahaa dee inaan ardada marka hore weydiiyo horta dersiga inay si wanaagsan u fahmeen iyo in kale hase yeeshe ee insha allahu tacaala haddii alla yidhaahdo waa isku qaban doonaa dersigan iyo kan soo socda kii hore waa isku qaban doonaa insha allah haddii alla yidhaahdo dersigan caawam haddii aanu si wanaagsan u weelayno iyo kii hore oon isku xidhno inta kale way noo dhib yaraanaysaa haddii alla yidhaahdo tabaaraka wa tacaala aan maskaxdiina dib u celiya wax yar darsigii hore waxaanu soo nidhi xadiidka mar markii dhinac laga eego waxaa loo qaybiyaa maqbuul iyo marduud waa mid la aqbalay waxaa ku jira xadiidka saxiixa ah saxiixu lidaatihi ligayrihi xasanu lidaatihi ligayrihi intoo dhan way ku jiraan qaybna waa qayb marduud oo aan loo baahnayn mar saasaanu u qaybinay xadiidka mar waxaanu u qaybinay oo aan nidhi maqbuulkaasi waxaa ka dhalanayaa marfuuca iyo mawquufka iyo maqtuuca qaabkaa waa inagii saa u qaybinaynay marka labaad waanu qaybinay oo waxaanu nidhi xadiidka markii xagga darajaadka laga eego mutawaatir iyo aaxaad buu u qaybsamaa mutawaatirka asagaa lama dabagalo waa matafaqa calayhi jamaaca yastaxiilu tawaatu'uhum cala alkadib boqolaal iyo kontomeeye iyo wixii toban ka bilowda xadiidka mutawaatir ayaa la yidhaahdaa xadiidka aaxaadka abaa ah mashhuur iyo casiiz iyo gariib iyo usii qaybsamaya kadib ayaa waxaanu tacriifinay ama dersiga aanu bilownay xadiidka saxiixa ah xadiidka saxiixa waxaan idhi waa maa lahu silsilatu min alrijaali ay aladii itasala isnaaduhu ayaa la yidhahdaa xadiidka saxiixa ah haddana caawa haddii aan la yidhaahdo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waxaan ka bilaabaynaa darsigeenna mualifku waa ki yidhi waa midka yidhi beytka shanaad walxasanu lmacruufu turqan wagadat rijaaluhu laka saxiixi ishtahaarat wagadat walxasanu lmacruufu turqan wagadat rijaaluhu kasaxiixi lasaxiixi kasaxiixi ishtaharat laa kasaxiixi ishtaharat mualifku raximah allahu tacaala waxa uu leeyahay walxasanu ay xadiithu lxasanu xadiidka xasankii almacruufu waa xadiidka la yaqaano waa xadiidka turuqdiisa la yaqaano oo sanadkiisa la yaqaano waalxadiidu almacruufu ay alxadiidu alxasanu xadiidka loo yaqaano xasan almacruufu waa xadiidka la yaqaano wey turqan min jihati turqi waddooyinka uu ku yimaado ayaa la yaqaan oo waqadad ay ahaato rijaaluhu raggiisu ishtaharad kuwa caan baxay xagga cadliga iyo qodobadii aan ku soo maray saxiixa ayay ku caanbaxeen raggiisu laa ka saxiixi maya sidase saxiixa uu u caanbaxay ooma caanbixin xadiidka xasanka ah beydkaa shanaad waxaan rabaa inaan tilmaanno haddii aan la yidhaahdo xadiidkii aan horay ooga soo hadallay saxiixun lidaatihi buu ahaa awaluha asaxiixu wa huwa matasal waa xadiidun ee saxiixun saxiixu lidaatihi ayaa la yidhaahdaa xadiidka saxiixun lidaatihi ah oo aan horay oga soo hadalnay waxaa tacriifkiisi iyo qeexidiisu ay tahay waa saxiixu lidaatihi huwa maa rawaahu cadlun taamu dabti bisanadin muttasilin wasalima min ashuduudi waalcillati alqaadixa xadiidkan hore ku soo maray ee saxiixun lidaatiga ahaa lidaatiga ahaa waxaa weeyaan tacriifkiisu waa kaa aan ku celiyo si aad xasanka aan qaadanayna aad u garato saxiixun lidaatihi waxaa la yidhaahdaa huwa maa warad maa rawaahu cadlun waa xadiidka uu wariyey cadli nin cadaalada ama raawi cadaalada uu wariyey cadaaladdana waa taan hore oga soo hadallay taamu dabti xifdigiisa oo labada aan u qaybinnay xifdu sadri iyo xifdu kitaabin aw xifdu lkitaab xifdu kitaabin labada midkuu noqdoba waa inuu boqolkiiba boqol ama boqolkiiba sagaashan iyo sagaal yahay boqolkiiba boqol iska dheh waa inuu yahay waa bini aadam mararka qaarkood wax yar waa ka khaldami karaa laakiin waxaa la fiirinaya waa nisbada ugu badan wey marka taamu dabti baa la yidhahdaa yacni xifdigiisu waa inuu taam yahay ama dhammaystiran yahay oo ayi xadiid kasta oo la weydiiyo waa inuu kor ka garan karo goorta loo baado xadiidka waa inuu keeni karo saacadda loo la weydiiyo xadiidka waa inuu keeni karo rijaashiisa oo dhan waa inuu sheegi karo saa daraaddeed waa cadlun haddana taamu dabti ah kow haddana bisanadin mutasil haddanana sanadka uu ku warinayay sanad aan waxba ka maqnayn waa inuu yahay muttasilun ila annabiy sal ly salam aw ila saxaabi aw ila ataabici midku doono ha noqdee intaa waa inuu gaadhayo sanad mutasila oon waxba ka maqnayn waa inuu yahay wa salima min ashuduudi waalcilati alqaadixa sidoo kale xadiidku waa inuu ka nabadgelayo waxa loo yaqaano shuduudka shuduudka waan soo marnayoo waxaan nidhi waa ninku asagoo hiqa ah inuu khilaafo can man huwa awthaqu minhu aw jamaacatan ama jamaaco badan oo ka hiqaysan ama nin kale oo ka hiqaysan inuu khilaafo taana waa inaynan jirin sidoo kale walcilla alqaadixa cillada cillo dhaawacaysa oo ama cilla alkhafiya ha noqoto cillo dhaawacaysana waynan ku imaanin oo waa maxay mathalan yacni sanadka waa inuu sanadka isku khaldaynin xadiidka waa inuusan xadiidka ku khaldaynin saas daraaddeed cillo xadiidkan dhaawacaysana ah, waa inuusan lahayn idan xadiidka saxiixu lidaatihi waa xadiidkaasaanu soo marnay saa ola socda marka mar haddaan saa u garannay saxiixun lidaatihi darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa xasanka marka xasanka aan qeexno oon tacriifinna marka si aan u ogaanno ma alfarqu bayna alsaxiixi lidaatihi waalxasan lidaatihi hadda kan aan qeexayna waa alxasanu lidaatihi asna waa alxasanu lidaatihi daatada waxaa laga wadaa xadiidka sidiisa ayuu xasan ku noqday caawin ooma baahanin wey gurmadna ooma baahanin wey inay cid kale xoojisana ooma baahanine sida xadiidkii saxiixa ahaa uu sanadkiisu u noqday maxaa la yidhahdaa itisaalu sanad cadlun taamu dabti biitisaali sanad salima min ashuduudi waa alcila alqaadixa cid kale oo caawisa ma jire saasuu noqday xadiidka xasanun lidaatihi tacriifkiisu muxuu yahay haddaa si kooban aan u koobna waxaan leenahay wamaa rawaahu cadlun khafiifu dabt intabih si fiican halkaa u fiiri wamaa rawaahu cadlun khafiifu dabti waa xadiidka uu wariyey caadil laakiin xifdigiisu xoogaa yaroo jileeca uu ku jiro farqiga saxiixun lidaatihi iyo xasanu lidaatihi u dhexeeya waa intaa halka waxaa u dhexeeya kanna waa taamu dabt kanna waa khafiifu dabt bas inta kale waa iskaga mid marka sa u qoro haddaad saxiixun lidaatihi soo fahamtay xasanun lidaatihina fahamtay oo waa maxay farqiga u dhaxeeya labadooda waa taamu dabti iyo khafiifu dabti faqad ama inta kale waxaa weeyaan waa bisanadin mutasil wa salima min ashuduudi walcila alqaadixa faqad wax kale igama sugaysid mar haddaad intaa fahamtay xadiidka xasanun lidaatihi ana asagana waad fahamtay xasanun lidaati saxiixun lidaati xasanun lidaatihi xasanun eesh lidaatihi idan xadiidka wuxuu yidhi walxasanu lmacruufu turqan fiiri haddaadaad fahmaysaa markaad intaa fahamtay oo farqiga u dhaxeeya saxiixun lidaatihi iyo xasanun lidaatihi markaad fahamtay farqiga u dhexeeya waa taamu dabti iyo khafiifu dabti intaa markaad fahamtay beytka hadda macnay wuxuu ku yidhi waalxasanu ay alxadiidu alxasanu xadiidka xasanka loo yaqaano almacruufu waa midka la yaqaano maxaa la yaqaanaa turqan min jihati turq sanadka iyo waddooyinku ku imaanayaan la yaqaan oo see loo yaqaanaa waa xadiidkii saxiixun lidaatihi xadiid duruqdiisi oo kale xadiidu lidaatihi shuruudiisi oo kale u taala oo waqadad ay ahaatay rijaaluhu rijaalu sanadihi sanadkiisa ragga warinayaay ishtaharad mid caan baxday waa rag la yaqaano xagga waxaa lagu yaqaanaa cadliga xagga waxaa lagu yaqaanaa itisaalu sanad xagga waxaa lagu yaqaanaa eh, cadamu ashuduud wa cadamu alcila alqaadixa intaasaa lagu yaqaan sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa addaabit xifdigana waa lagu yaqaanaa laakiin laa kasaxiix sida saxiixu lidaatihi oo eh, eh, ragga wariyey ay mashhuurka ugu noqdeen xagga dabtiga wax yar buu ka hooseeyaa baa luu yidhi idan ma fahamtee farqiga u dhaxeeya xadiidkan waa saxiixun lidaatihi iyo xasanun lidaatihi farqiga u dhexeeya waa taamu dabti iyo khafiif addabt intaa haddaad ila fahamtay beytka kale sheekhu wuxuu yidhi oo beytka lixaada wkul maa can rutbat اlxusni qasur fahuwa daciifu wahuwa aqsaamun kuhur wahuwa aqsaaman kuhurna waa dhihi kartaa wuxuu yidhi wa kullu maa xadiid walba xadiid kasta oo can rutbati alxusni darajada xasanun lidaatihi qasura ka gaarta fa huwa daciif sir qaaciduu fiican hoosu wuxuu yidhi wa kullu maa can rutbati alxusni yacni xadiid walba oo can rutbati alxasani darajadii aan soo sheegnay xadiidka xasanu lidaatihi soo mayna dhihin waa maa rawaahu cadlun khafiifu dabt muttasilu sanad soosaa mayna soo dhihin idan xadiid kastoo darajaadka ka hoos mara qasr fa huwa daciif xadiidkaas marka waa daciif buu ku yidhi wa huwa aqsaabun kahur qaybo badan buuna u qaybsamaa inta aana taa u gelin waxaan rabaa inaan dhaho haddaanu garnay saxiixun lidaatihi haddii aanu garnay xasanun lidaatihi saxiixun ligayrihi xaggee buu ka yimid saxiixun ligayrihi waxaan u baanay inaan fahmo haddaan mar fahmay saxiixun lidaatihi oo aan fahmay xasanun lidaatihi oo farqiga u dhexeeya bese uu yahay taamu dabti iyo khafiifu dabti uu yahay waxaan doonayaa inaan fahmo haye saxiixun liqayri xaggee ka yimid saxiixun liqayri haddaad maqasho waa xasanu lidaatihi kayf halkaas si fiican oo u intibaah haddaad xoogaa mashquulsan tahay soo jeeso sidee saxiixun ligayrihi iyo xasanun lidaati isku midu noqon karaan saxiixun ligayrihi waxaa la yidhaahdaa huwa alxadiidu alxasanu lidaatihi idaa tacadadat tacadadat turuquhu waa xadiidkii xasanu lidaatihi oo oo hal xadiid ah xadiidun waaxidun lahu isnaadaani fa akhar waa hal xadiid oo laba sanad iyo ka badan ku soo arooray laakiin sanad walba goonidiisuu xasanu lidaatihi u yahay xasanu lidaatihi waa ariiqan xasanu lidaatihi rijaal kale ku yimid xasanu lidaatihi xasanu lidaatihi oo fiirso yacni xasanun lidaatihi idaa tacadat turuq hadduu turuq fara badan ku yimaado laakiin sanadku waa xadiidku matnigu waa hal matniga xadiidku waa hal laakiin sanadkan buu ku yimid sanadku waa silsiladda sanadku waa silsiladda ragga soo wariyey maalan xadiidku sanadkan buu ku yimid sanadkan markaad eegto waa xasanu lidaatihi sanadkan haddana isla sanad kalaa yimid oo ka duwan sanadkan asna waa xasanu lidaatihi arag yacni xadiidun waaxidun lahu sanadaan waa hal xadiido laba sanad buu leeyahy sanad walbana waa xadiidun lidaatihi buu ku yimid idan labadaa markay isku darmadaan darajadu kor bay u kacaysaa xadiidkii wuu korayaa kor buu aadayaa darajadii xasanu lidaati intuu ka tago ayuu saxiixun ligayri noqonayaa laakiin ligayrida xaggee ka timid xadiidku waa saxiix laakiin taakulayn iyo caawin uu helay buu saxiix ku noqday arjuna fahamteen yacni caawin uu helay ayuu saxiix ku noqday saxiixun lidaatihi marka ee likhayrihi marka yacni khayrkii iyo riwaayo kale sanad walbo kale oo yimid ayuu caawin ka helay kadibuu darajadii kor u kacay markaasuu wuxuu ka tegay darajadii xasannimadii wuxuuna u koray darajadii saxiixnimadii laakiin waxaan dhahaynaa saxiixun lidaatihi limaada lianna waa xasanu lidaatihi oo laba dariiq oo mid walba xasanu lidaatihi a ah ku yimid mafhuum insha allah inaad si fiican u fahamteen baan rajaynayaa idan hadda waxaanu baranay saxiixun lidaatihi waxaanu baranay xasanun lidaatihi iyo waxa u dhexeeya waxaa kaloon baranay saxiixun ligayrihi oo hadda kii u dambeeye sheegay oo ah wa xadiithun xasanu lidaatihi oo turuqdiisu ay tacaduday oo ariiq iyo ariiq kale ku yimid marka xadiithun waaxidun lahu sanadaan oo mid walba sanad walbana uu yahay xasanun lidaatihi darajadu marka kor buu u kacayaa taasna waa midaas maxaa idiin soo hadhay saxiixun lidaatihi xasanun lidaatihi saxiixun ligayrihi haye maxaa soo hadhay waxaa soo hadhay xasanun ligayrihi marka waxaa idiin soo hadhay oo keliya xasanun ligayrihi intaa haddii aad si dhaba u fahamtaan wixii intaa ka dambeeya oo dhan kitaabka dhan waa iska sheeg sheeg laakiin lubbiga iyo marbatul faraska meesha loo socdo waa inta haddaana waan qaadanay xadiidka saxiixun lidaatii maxaa lagu gartaa xasanun lidaatii maxaa lagu gartaa xasanun ligayri saxiixun ligayri maxaa lagu gartaa hadda waxaa ii hadhay oo keli ah xasanun ligayrihi oo fiirso xasanun ligayrihi maxaa la yidhahdaa xasanun ligayrihi waxaa la yidhaahdaa horta waxaa la yidhahdaa xasanun ligayrihi huwa fi lasli xadiidun daciif horta asal waa xadiid daciif horta asal ahaan waa xadiid daciif ah taa meel ku qoro haddaad maqasho xadiidun xasanun ligayrihi asalkiisu waa daciif walaakin jaa'a min ciddati turuq calaa wajhin yujbiru bacduhaa bacdan oo fiirsa aan ku celiyo fii haadaa xadiidkan asalkiisu waxaanu nidhi waa xadiidun daciif walaakin jaaءa min ciddati turuq calىa wajhin yujbiru bacduhaa bacdaa intaa ma qorot xadiid xasanu ligayrihi asalkiisu waa daciif laakiin muxuu xasanu ligayrihi ku noqday min ciddati turuq waddooyin fara badan ayuu ku yimid waddooyinka uu ku imaanayo calaa wajhin yujbiru bacduhaa bacdan waana dhinacyo qaarba qaarka kale uu kabayo yacnii lafta way jaban waa la kabay haddanana ninka mid kalaa yimid mid kalaa kabay haddanana dariiq kalaa ku yimid mid kalaa kabay idan turuq cidda oo mid walba goonidiisa marka loo istaajiye waa daciif lama xujaysan karo yacni sanadkan markaad eegto goonidi gooni ahaantiisa lama xujaysan karo waa daciif hadduu sanadkaa gooni u taagan yahayna waa daciif laakiin labadii sanad marka ay is-xoojiyaan oo kanna uu dacfi ku jiray kanna uu dacfi ku jiray kanna uu dacfi ku jiray maalan oo markaa saddexdii xadiid ama labadii xadiid isu tagaan waxaawan leenahay waa xasan laakiin taakulaynta xagga oga timid iyo caawinta xagga oga timid buu xasanun ligayrihi uu ku noqday laakiin bisharti shardiga waa muhiima dhegayso shard shardigu waa maxay ragga xadiidkaas ragga axaadiidta ku imaanaya anlaa yakuuna fiiha alkadaabu walaa muttahamu bilkadib yacni waa inuusan ku jirin nin beenaala ah ama been lagu tuhmayo abadan nin beenaalo ah ama been lagu tuhmayo waa inuusan ku jirin qaacidaa idin siinayaa xadiidka uu nin beenaale a ah ku jiro qadcan nabiga looma tiirin karo sal alay slam mana la xujaysan karo mana kabi karo oo mataqaanaa jabri ma noqon karo lama dhahayo xadiidka daciif buu ahaa xadiid kalean keenayna oo nin kadaaba ku jiroo xoojinayaay abadan xadiid uu nin beena ku jiro wax xoojin karo yacni anlaa yakuuna fiiha kadaab walaa muttahamun bilkadib nin beenaala wa inuusan ku jirin ama been lagu tuumayo wa inuusan ku jirin idan halkaa maxaanu kaga falaxalannay halkaa waxaanu kaga falaxalannay waalxasanu almacruufu turqan wagadat rijaaluhu kaaiixi laa kasaxiixi ishtaharat wa kulu maa can rutbati اlxusni qasr fahuwa daciifu wahuwa aqsaamu kafur alxasanu lmacruuf hal maraan soo khulaasayno waayo waxaan soo idinku celcelinaya waxaa weeye cashirkii maalintii hore asbuucii hore iyo cashirkan haddaad si dhaba u fahamtaan waxa kaloo dhan waa sheeg sheeg baan idhi takhasusna way u baahan tahay hoosdha hoosgal hadallo badanna way ku jiraan laakiin nuxurka xadiidka intanaan ka qaadanaynaa inta la xujaysanayo waa intan itisaalu sanad waa xadiidkii maxaa la yidhahda ahaa saxiixun lidaatihi iyo saxiixu ligayrihi aad ku kala caddaatay labadaa saxiixun lidaatihi xasanun lidaatihi waxa u dhexeeya ko xasan saxiixun ligayrihi waa xasanun lidaatihi oo turuqdiisu ay tacaduday nin walbana sanad walbana uu ku yimid xasanun lidaatihi alxasanu ligayrihina maxaanu nidhi xasanu ligayrihii maxaanu nidhi waa asalkiisu waa daciif laakiin markii ay isbiirbiirsadaan waxa la yidhahdo mutaabaco iyo mushaahado ayaa lagu xoojiyaa waan baran doonaa biidni illaahi tabaaraka jala wacalaa kadib mualifku raximahu llah wuxuu yidhi beydka lixaad fahuwa daciifu wa huwa aqsa man kuhur ayib wa kullu maa xadiid walbaayi can rutbati alxusni ay alxasani xadiidka xasanka la yidhaahdo darajadiisa qasur ka gaabtaay fa huwa daciif idan xasankii waa soo sheegnay fa huwa daciifu wa huwa aqsaamun kahur yacni wa huwa kahiir waa wax fara badan wa huwa aqsaamun kahur waana aqsaam iyo qaybe aad u badanoo dhowr iyo afartan iyo ka badan iyo aad u fara badan ayaa la gaadhsiiyaa qodobka toddobaad wmaa udifa linabiy lmarfuucu linabiyi almarfuucu wma litaabicin huwa lmaqtuucu wamaa udiifa lilnabiyi almarfuucu wamaa litaabicin fa huwa almaqtuucu beytka toddobaad mualifku raximah llah wuxuu yidhi wamaa udiifa wixii loo tiiriyo halkaa laga bilaabo iyo maxaa la yidhahda maqtuuca iyo marfuuca iyo musnadka iyo maxaala musalsalka casiiska cancana kulli waxa noo soo socdoo dhan waxaa suurtagala inuu xadiidkaasi xasan noqdo waxaa suurtagala inuu saxiix noqdo waxaa suurtagala inuu marka uu daciif noqdo hadda waxaa lagu barayaa wax la yidhahdo tilmaamo wasfi iyo tilmaam ba hadda lagu barayaa laakiin xugun laguma sheegayo xugun waa taan soo marnay hadda wixii xugun ahaa ee xugun laga qaadanayo waan soo marnay hadda laakiin xadiidku hadduu saan noqdo magacaas baa loo yaqaan hadduu saan noqdo magacaas baa loo yaqaan kama hadlayo ma saxiix ba ma daciif ba taasi waa baadhid gooni a ah wey saxiixna wuu noqon karaa daciifna wuu noqon karaa laakiin inta la xujaysanayo waa inta aan soo sheegnay awaluha asaxiixu wa huwa matasal isnaaduhu walam yushad aw yucal yarwiihi cadlun daabitun can midli muctamadun fii dabtihi wa naqlihi wاlxasanu lmacruufu turqan wagadat rijaaluhu laa kasaxiix ishtaharat wa kulu maa can rutbati اlxusni qasr fahuwa daciifu aqsaamun kahur wama udiifa wamaa xadiidka udiifa loo tiiriyo linnabiyi sala allahu calayhi wasalam xadiidka nebi muxamed loo tiiriyo almarfuucu bay u yaqaanaan culamaa lmustalax waa lagu baraya marka hadda waxaa lagu barayaa ka wasfi iyo tilmaam laakiin ka xug laguma barayo daciifna wuu noqon karaa sixna wuu noqon karaa wamaa udiifa linnabiy wixii nabi moxamed loo tiiriyo sala allahu caleyh waali wasalam waxaa loo yaqaanaa maxay cinda ahli hada alfan waxay u yaqaanaan almarfuucu ayaa loo yaqaanaa marfuucan hadda aanu qaadanayno biidni illaahi tabaaraka wa tacaala haddee qaybo fara badan ayuu leeyahay laakiin aan dib wax yar ugu noqdo sheekhu wuxuu yidhi waa xadiidku wuxuu leeyahay maxaa la yidhahdaa daciifka ah wuxuu leeyahay aqsaam aad u fara badan buu leeyahay aqsaam aad u fara badan haddaba su-aasha waxay tahay xadiidka daciifka ah ma lagu dhaqmayaa oo ma lagu camal falayaa xadiidka daciifka ah ma lagu camal falayaa ma lagu dhaqmayaa xadiidka daciifka culummadu waxay u qaybiyaan labo qolo waxay dhaheen xadiidka daciifka ah sidiisaba ooma baahnin qaarna waxay dhaheen maya eh xadiidka daciifka ah waa la deliishan karaa oo maxaa loo deliishan karaa aan sheekh cuthaymiin aan dhegaysanno dee culummada culammadii horuna ka soo qaatay raximahu allahu tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi idan falaa tajuusu riwaayatu alxadiidi daciifi ila bishardin waaxid wa huwa an yubayina qofka sheegaya xadiidka daciifka a daliishanaya waa inuu u caddeeyo linnaasi dacfigiisa waa inuu u caddeeyo maala markuu xadiidka yidhaahdo ruwiya xadiidan daciifan qaala ruwiya can اnnabiyi sal ly slam hada alxadiidu wahuwa daciif waa arki doonaa bisiiqati tamriid in lagu warinayo horta siiqa xanuunsan in lagu wariyo ruwiya xukiya dukira qiila horta waa in lagu wariyaa mar koobaad marka labaad waxay culummadu dhaheen xataa haddii xadiidka daciifka in la deliishado noqoto horta waa xadiidku waa inuu yahay waxa loo deliishanayo an yakuuna alxadiidu fi altargiibi waltarhiib waxaa loo deliishanaya waa inay tahay in dadka axaadiidta ka warramaysa in qofka eh, la jeclaysiiyo cibaadada ama la necmaysiiyo mathalan kaasi waa mid anlaa yakuuna daciifu shadiidan sidoo kale haddii xadiidku daciif yahay waa inuusan dacfigiisu tabar darrayn idan xadiis tabar daran ooma baanin mana la deliishanayo kow sida oo kale wuxuu yidhi sheekhu an yakuuna alxadiidu lahu aslu saxiix haabitun fi lkitaabi wasunna xadiidka daciifka ah hadday noqoto in la deliishado wa inuu asal ku leeyahay qur'aanka iyo sunnada oo maxay dhihi jireen muxaadisiintu an yandarija taxta aslin macmuul bay dhihi jireen an yandarija taxta aslin macmuul yacnii xadiidkani waa inuu hoos tegayo asal lagu camal falayo oo qur'aana oo xadii ama xadiida waa inuu macnihiisa leh marka sheekha noo miisaalinaya wuxuu yidhi low jaa'ana xadiidun yuraqibu fii biri lwaalidayn haddaan aragna xadiid daciif ah oo laakiin waalidka in loo baarinimo falo noo sheegay nagu dhiirigelinayaay maxaan leenahay xadiidkan asal buu leeyahay qur'aan ah xadiidkan asal xadiia wuxuu leeyahay asal kaleo xadiia buu leeyahay waxaan aragnay buu yihi wa xadiidun aakhar yuraqibu fii salaati aljamaaca xadiid baan aragnay salaada jamaacada nagu dhiirigelinaya haddee meeqa xadiid baa salaada jamaacada fadligeeda tilmaantay wa aakhar yuraqibu fii qiraati alqur'aan xadiid kaloo daciifaanu aragnay oo dhaaga qur-aanka qofka aqriya ajirkaasuu helayaa wa kulluhaa axaadiidun daciifa sheekh wuxuu yidhi xadiidka biru waalideyn ka waramay iyo xadiidka salaatuljamaaca ka waramaya iyo midka qira'at qiraa'atulqur'aan ka waramaya kulluhaa axaadiidun daciifa walaakin qad warada fii biri lwaalidayni wa fii salaati aljamaacati wa fii qira'ati alqur'aani axaadiis saxiixa haabita fi lkitaabi wasunna waxaa ku soo aroortay buu leeyahay aayaad iyo axaadiis saxiixa marka idan an yandarija taxta asl macmuul yacni asal lagu camal falay waa inuu xadiidkan tilmaamayo waa qodobka saddexaad ogow xusuusayaan kaa dhumin qodobka hore wuxuu ahaa qodobka ugu horey wuxuu inuu tarkiib wa tarhiib ka hadlay yacni caqiide waa inuusan shaqa kulahay wey u fiirso markiinu leeyahay waa inuuse caqiide xadiidku ka hadlayn waana inuusan khaybiyaadka ka hadlaynin waa inuusan janno iyo naar ka hadlaynin wax la qarsoon waa inuusan ka hadlaynin oo khayb ah abadan xadiid noocaasaa ah khayb looma deliishado soo maartaan caqiidana looma deliishado laakiin waa inuu yahay uun fadaa'il acmaal maalan fadaa'il acmaal waa qodob koobaad buu ahaa qodobka labaadna asaga oo daciifa waa inuusan tabar darayn qodobka saddexaadna waa inuu asal hoos tegayo qur'aana ama xadiid ah qodobka afraad baan joognaa anlaa yactaqida ana anabiya qaalahu allahu akbar alayh slat slam waa inuusan qofka xadiidkaa sheegaya waa inuusan ictiqaadinin hadalka inuu nebi maxamed yidhi ilan haddaad ictiqaadsi inuu nebi maxamed yidhi hadda waad ku been abuuranaysaa walaakin eh, maxaa la yidhahdaa eh, liannahu laa yajuuzu an yactaqida ana anabiya qaala xadiiثan ila ida qad saxa canhu dalik yacni kuuma banaano ayuha aطaalib wa ayuha almuslim wa ayuha aلsuniyu wa ayuha asalafiyu wa ayuha maxaa la yidhahdaa alathariy kuuma banaano inaadan xadiid aadan hubin oo aad arkayso inuu daciif yahay inaad nebi maxamed u nisbayso sala allahu calayhi wa aalihi wasalam qawaacidda waa muhiim idan aan soo khulaasayno xadiidka daciifka ah ma la deliishan karaa maya culimo badan baa tiri qofka doonaya inuu arrinta ku tawasucana silsilatu alaxaadiidi saxiixa iyo irwaa'u lkhaliil sheekh albani ha akhriyo mid kastaba ha noqotee maya haddii la yidhaahdo ooma baahnino intii saxiixa ahayd baa ka badan oo meel walba joogta qur-aankii iyo axaadiistii saxiixayd baa ugu filan inta saxiixa ee aan soo sheegnay in lagu dhaqmaa nugu filan marka xadiid daciifa ah oma baahnin daaqadda ka saar haddiise laga maarmi waayoy noqoto waa inuu tarkiib wa tarhiib iyo fadaa'il acmaal waa in loo dariishado waa marka labaade waa in uusan dacfigiisu adkayn waa marka saddexaade an yandarija taxta asl macmuul nas qur'aan iyo sunna a ah waa inuu hoos tegayo waa marka afraade inuusan nebi maxamed ka sugnaanin waa inaad ictiqaadiso waa marnaade waa in lagu wariyo bisiiqati tamriid waa maxa bisiiqa tamriid xanuun qaab xanuunsan waa in lagu wariyaa waa inaad dhahdo ruwiya waxaa la wariyey dukira waxaa la sheegay xukiya waxaa la sheegay qiila waxaa la yidhi warkaa waa inaad ku warisaa midka u dambeeyo lixaad waa inaa inuu daciif yahay sheegtaa haa inuu daciif yahay waa inaad sheegtaa maxaa yeelay sheekhu marka wuxuu leeyahay sheekh eh, cuthaymiin raximahu allah wuxuu yidhi walihaada min alqawaacidi almuqararati cindahum huwa ana maa qiila fi lmixraabi caamadu ka wada caamada wixii mimbarka looga sheego fahuwa sawaab caamada wixii mimbarka looga sheego waa sawaab adoo xadiidkii sheegay oo xataa daciif yidhi ayuu dhahaya maanta intaasoo xadiid baa la akhriyay sidaa daraaddeed waxaa la rabaa inaan arrintaa lagu kasoomin biidnillaahi tabaaraka wa tacaala intaana waxaan ka rabay inaan tilmaamo xadiidka daciifka ah inaan tilmaamo biidn tabaaraka wa tacaala halkaasaan ku joojin doonaa sheekh wuxuu yidhi waalxasanu almacruufu turqan wagadat rijaaluhu laa kasaxiixi ishtaharat wa kulu maa can rutbati اlxusni qasur fahuwa daciifu wahuwa aqsaamun kuhur aw kuhur aw aqsaaman kuhur halka ayaan caawa darsigeenna ku joojinaynaa insha allah waxaan fursad idiin siinayaa shan iyo tobankaa daqiiqo wixii su-aalo ah ood ka qabtaan darsigii hore iyo darsigan caawa aan qaadanay wallahu aclam wsali allahuma waslama wbaaraka cla muxamadi wcala aalihi والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته